bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alla alay wasalam walaalayaalka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabka fiqigaha bidaayata mutafaqiha xajaradiisa sideed labaatanaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xalik xafidahullah falyatafadal mashkuura casabatu nasab baa la dhahaa zawjkii iyo waxaa laga saarayaa waladul baa laga saarayaa hooyadu waxay dhashay casabatun casabatu maca alhayr ama casabatu bikhayrna waa la yidhahdaayo casaba isaga hayrkii ah waa hablihii maydku haddii aan idmaayo maydku inankii uu ka tegay habluhu dhalay iyo hablihii maydka la walaala ahaa iyo kuwii la aabba keliya ahaa dhammaantoodna casaba bikayrihi baa la dhahaa casaba maca kayrihina waa maydkii haddii aan idmaayo walaaladii oo hablaha ahaa gabdhahoodiina ay la socdaan waxaaso dhan baa la dhahaa maxayaata dee kolley inaad ka barataan waa muhiim ahoo hadda idinku inaad dhaxal wax dhaxashaan malaha diyaar uma tihin laakiinse inaad barataan waa muhiim oo waa qayb weyn oo sharciga ka mid a ah oo inay dayacanto ayaa u sigan dadka in yar ay yaqaanaan dhaxalka bulshada inta taqaano dhaxalka boqolkii si fiican u taqaana waxaa la odhan karaa waa mid waqtiga haddaynu joogno ama waa labo asxaabulfuruudi cashara asxaabulfuruudku waa toban waa toban asxaabulfuruudkii alwalu waathaani ka u horeeyay ka u dambeeyaa ka labaadii azawjaani waa labadii lamaane labada lamaane waa nin iyo xaaskii baa loo jeedaaye labada lamaane labadaas weeyaan oo qur-aanka waxaa ku sugan zawjadu ama gabadhu laba zawjku laba sidood wax ku dhexlaa marna zawjku maalka gabadhu hadday xaaskiisu dhinto barh buu qaataa marna xaaskiisu hadduu dhinto maalkay ka tagto afar meelood meel buu qaataa marka uu maalka gabadhu ay ka dhimato u badh qaadanayo waa marka gabadhu aanay ubad ka tegin ubadkaa ama isaga ha u dhasho ama nin isaga uga horreeya ha u dhasho gabadhii ninkan waa qabay ama carmalnimo ha ku guursado ha ka dhimato ama iyadoo gabadhaba ha guursado haddii isagana carruur ay u dhashay aanay meesha joogin ayse dhimato ninka horreeya horreeyey carruuray u dhashayna aan joogin ayse dhimato dhaxalkii muxuu ku yeelanayaa badh buu qaadanayaa waayo cid ka riixda meesha ma joogo ninka badhkii haddii ubad jiri lahaa ama nin kale u dhashay ama isaga u dhashay badhka waa lala qaybsan lahaa soo maaha cid la qaybsataa maanta ma joogto maarkii maalkii gabadhu ka tagtay badh buu qaadanaya dhaxalku sidiisa wax dhintay iyo wax nool baa lakala jafayaa intaa wax dhintay un baa lakala gogoynaya e marka geeri soo dhawaatay maahae in waxa weeyaan waa dhaxal qaybinteed baa laga hadlaya marka labaad ee ninku sidaa awgeed baa rabbigay wuxuu leeyahay walakum nisfu maa taraka aswaajukum ragow waxaad leedihiin xaasaskiinnu waxay idinka tagaan waase goorma in lam yakun lahunna waladun waa shardi fiiri haddii aanay idinku idiin sugnayn ragow hablaha aydan ka dhalin wax caruura oo marka haddii adiga aanay ku dhalin nin kale u dhasho ma odhan kartid maxay aniga la qaybsan maayo de anigu aniga carruurta imay dhaline sheekadaas ma soconayso kollay carruurtu ma dhulka ka soo baxayso iyadu ma dhalin mar hadda iyadu dhashay dhimatayna ama adiga ha kuu dhasho ama nin kale ha u dhashay dhaxalka qayb bay ku leeyihiin marka kolley mithaalku wuxuu noqon karaa islaam baa dhimatay waxay ka tagtay <clears throat> ninkeedii iyo aabbaheed bay ka tagtay caruur ma jirto soo ma aragti ninkii maalka muxuu qaadanayaa barh buu qaatay soo maaha waayo de cid meesha joogtaan jirin wixii soo haranayaa qaadanaya waalidkii baa qaadanaya casabanimu ku qaadanaya casabanimu ku qaatay waalidkii sidaba casaba waxaad ku eeshato oo adan kaaga lumaynba asxaabul furuudku markay wuxuuda la dareeraan qolada meesha ka qadhaabatee ururta waxa yaala maxaa la yidhahdaa casabaa la dhaha kuwa ogow hadda marka meesha waxaa isugu yimi gabarh baa dhimatay ninkeedii iyo aabbaheed baa halkan soo taagan ninkeedii asxaabulfuruud weeye aabaheedna casaba weeye soo ma karan ninkeedii baa qaatay halkaasuu ka fulay waa baxay mahantidiis waa la fuqay isagu xoogaabaa meeshii sii yaalla yaa qaadanaya odaygii dhale ee gabadhan aabaheed ahaa marka uu ninku afar meelood maalka dhexlayana waa markii gabadhu ay carruur ka tagto in kaana lahunna waladun falakum rubucu mima tarakna waa tu rabbiga ilahy subxaanahu wa tacaala oo markay fuqahadu dhihi jireen fuqahadu waxay yidhahdeen fuqahadu ninkuu marka dhaxalka la qaadanayana waxay marka dhaxalka la qaadanayo oo ninku maal gabadhu maalla ka dhimato cid ku cidhiidhsaa aanay jirin waxaa la yidhahda waa waa farax maca xusr xagna islaantu ka murugaysan xagna waa faraxsanyo dee hantida keliga u gacan gashay marka kale ee haddii aan la idmaayo waxaa la yidhaahdaa ay islaantu carruurna ka tagtay weli carruurta isagoo aanu dhalin ninkaa dhashay waxaa la xusn maa xusn bay dhahaan ilmaha dhalin baa wixii kugu cidhiidhinay kaa qaaday ah, barhkii aad la fuqilhay xusn macal xusn bay dhahaanoo intii dee baa baa raggaa raggaada halka kusoo fadhiya maal kaala qaybsanay marka murugta islaantan kaa dhimatay waxa weeyaan murug baa kuusii dheer oo xoogaagii aad keligaa meesha la mari lahaydna islaantiina weyde maalkiina waa lagaa gacmagacmeeyo rag baa kula jafay habartu hadday islaantu marka la joogana laba sidood wax ku dhaxashaa islaantu marna rubuc bay dhexashaa marna humun bay dhexashaa soo maha waxaa looga jeeda humunku waa sideed meelood maalkii meel ama afar meelood maalkii meel labada qaybood oo islaamtu wax ku dhexasho markabay sasroonta marka afar la siiyo meel meelood soo maha dee haddii la yidhaha sideed maalka marka loo qey meelha la siiyo marka waa yarta markaasna waxaa weeyaan shardiga ku dhexlaysa waxaa weeyaan hooyadu haddii ninkeedu uu dhinto hadduu ninkeedii dhinto gabadhii ninkeedii markuu dhintay maalan yani e, zawjadii baa waxaa dhintay ninkeedii ninkeedii markuu dhinto ayaa meeshii waxaa jooga caruur baa carruur baa meeshii joogin sooma hadde carruur baan joogin carruur mar haddaanay markaa meeshii aanay joogin rubuc bay qaadanaysaa haddii caruur joogtana maxay qaadanaysaa sudus bay qaadanaysaa sooma hadde sudus ayay qaadanaysaa waxaan oran lahaa ii sheegaya muxuu aha humun fain kaana lakum waladun falahunna athumunu mimaa taraktum haddiina caruur ay joogtana aanay jooginna walahunna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum waladun alla waa tuulaa subxaana wa tacaala labadaa qayboodna gabadh waxbay ku dhexashaa athaaliu waraabicu qofka saddexaad iyo afraadna alabawaani waa labadii aabbe labada aabayaa looga jeedaa alummu walabu baa loo jeedaa hooye iyo aabba weeyaan hooye iyo aabbe saddex xaalood baa u sugan mar waxay wax ku dhaxlaan haddii alla idmaa asxaabulfardi wax ku dhaxlaan asxaabulfuruudkay soo taagayaanoo shardiguna waxaa uu yahay asxaabulfuruudku wax ku dhaxlayaan in maydkii hadduu maydku farac uu ka tegey caruur buu ka tegey maydku dhaxasha isagu oo weli aan gabdhe ku jirinoo wiilal ah hadduu doono wiilba ha noqdo markaasi asxaabulfuruud ahaan bay wax ku dhaxlayaan abawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mimaa taraka maydku wuxuu ka tegey waase goorma in kaana lahu waladun soo ma markuu leeyahay carruur markay u joogto xaaladaas xaaladaas aabbe iyo hooyo maalkii hadduu mayd dhinto maydkii dhintayna uu ka tago maxay wiil uu ka tago ama wax ka badan muxuu qaadanayaa odaygii iyo habartii lix meelood maalkii meel bay leeyihiin waay xaaladda labaad waxa weeyaan aabbihii marka hore muxuu wax ku dhexlayay ahlufarad baa soo maaha markan labaadna casabuu noqday oo markii hore booskuu jooga hoos buu uga dhacay sooma hadda qoladii ahlufaradka ka daba qadhaabanaysa isagu noqday hadda marka casabaa la yidhaahdaayo waxa weeyaan mayd baa dhintay maydkii dhintay carruur kama tegin waa kii hore cagsigiisii ninkan oo waalidka ah waalidkii meesha soo taagna hooyo iyo aabbe wiilkoodii baa dhintay wiilkoodii markuu dhintay kama tegin wax ubada oo ilaahay maba qadarinba oo haddii aan la idmaayo ama dhadig ah ama lab ah waxba kama tegin waaya marka hantidii meesha taallay casabanimay wax ku qaadanayaan hooyadu waxa weya hadduu dhinto maalan nin baa dhintay hooyadii iyo aabbihii buu ka tegey see dhaxalkii u qaadanaya labadii dhale unba halkan soo taagan hantidii halkay fadhidaa hooyadii hantidii saddex inta loo qaybiyo qayb bay qaadanaysaa aabbihiina wixii soo haray oo dhan buu isaguna qaadanayaa waayo dee cid ku qabsata meeshii ma joogto sooma hade oo wixii la qaybsata meeshii ma ay joogto xaaladda saddexaadna waxa weeyaan aabbihii inuu asxaabulfarad wax ku dhaxlo hooyadiina ay casabanimo wax ku dhaxasho hadda xaaladan dambe aan ka soo baxaya labaad hooyaa ahlufarad ahayd markii hore labadooda ahlufarad bay ahaayeen xaaladan labaad waa markay carruurta joogtay markaanay carruur jooginna odaygiibaa wuxuu noqday casabo hooyana maxay noqotay asxaabulfarad bay noqotay soo maa carruur meesha ma joogin hadda xaaladda saddexaadna aabbihii baa asxaabulfarad noqday adaa la idmaayo marna wuxuu noqonayaa asxaabulfarad marna asxaabulcasaba uu ku gelayaa casabo iyo farad baa ku dhexlayaa odaygii marka sanadkan laba laba qori buu qaadanayaa islaamtani hal qori bay qaadanaysaa marna sudus buu qaadanayaa marna wixii soo haray islaanta markay xoogaaga iga qaadato odaygaa wixii haray oo dhan qaadanaya odaygaa wixii haray oo dhan qaadanaya waayo wuxuu yidhi marka sheekhu caleyh raxmatullah alkhaamisu wasaadisu aljaddu awowgii weeyaan awowgii isaguna waa sidaa oo dhaxalkii isaguna awoowe sidaasuu isaguna wax ku leeyahay oo dhaxalkii qoladii wax dhexlaysay ayuu ka mid yahay oo miiraafkii waxbuu odagina ku yeelanaya awoowe hadduu meeshiisa soo taago mm. jaddatu ayeeyaydii iyaduna dhaxalkii waxbay ku leedahay muطlaqan xaal ay tahay mid guud oo mutlaq ah iyaduna dhaxalkii ayeeyo waxbay ka qaadanaysaa waxbay ku leedahay intaasi waa asxaabtii dhaxalka wax ku lahayd ee dumarka ahayd iyo raggii isku dhex jiray al-ukhtu walaasheen dhaxalkii waxbay ku leedahay mutlaqan xaal ay tahay mid guudoo dee waa saddexdii bay isugu jirtaa shaqiiqo iyo ab iyo um waxay tahayba iyaduna waxbay ka dee waa saddexdii bay isugu jirtaa shaqiiqo iyo ab iyo um waxay tahayba iyaduna waxbay ka qaadanaysaa dhaxalkii oo mawaariista qolada wax dhexasha ee miiraadka wax ku leh ayay ka mid tahay gabadhiina aad bintul ibni inanka gabadhiisii weeye inanka gabadhiisii weeyaanoo mayd baa dhintay markaasuu inanka tegey inanta iyaduna waxa weeyaan dhaxalkii waxbay ku leedahay oo maalan waxa weeyaan haddii gabdhaha maydku ka tegey laba xaaladood bay wax ku dhexlaan haddii markaa farac waaria mayd baa meeshii farac waaria haddaanu jirin maaragtay oo iyaga ka sarreeya miiraadkii markaas waa la qaybinayaa saasay dhexalkuna ku helayaan maydku gabadhii uu ka tegey alcaashiru kan tobnaad alahu waa walaalkii min alabbi xagga aabbe walaalka ahaa min alummi dheh xagga hooyo ay maydka ka walaala ahaayeen isaguna dhexalkii ayuu miiraadkii ayuu wax ku leeyahay قال المؤلف رحمه الله تعالى الضابط السابع الحجب أقسام ثلاثة mualifku caleyh raxmatullah waxaynu kusoo jirnay kitaabkii miiraadka ahaa daabidkan oo daabidkii u dambeeyey toddobaad ah wuxuu leey wuxuu kaga hadli doonaa mualifku caleyhi raxmatullah xajbigii ayuu kaga hadli doonaa wuxuu yidhi alxajbu xajbigu aqsaamun halaatha qaybo saddex ah weeyaan xajbigu oo xajbigu oo qaybo saddex ah weeyebay mu-alifku leeyahay caleyhi raxmatullah dhaxalkii iyo aqsaamtiisii hore mu-alifku markuu kasoo sheekeeyey caleyhi raxmatullah ayuu iminka faqradan u dambaysay toddobaad wuxuu ku gebagabeynayaa xajbigii oo isagoo aqsaamtiisa oo saddexda ah uu koobay haddii laakiin la fasliyo oo la fahfaahiyo waxay noqonaysaa aqsaam badan ayay noqonaysaa mualifku caleyh raxmat ullah wuxuu yihi alxajbu aqsaamu halaaa aqsaamdii yani isxijaabaysay ee xajbigu ku imanayay alawal u horeeya kullu waarihin mid kastoo waaris ah oo wax dhaxla oo min alusuuli usuuli usuusha ka mid ah usuusha ka mid ah sida aabbe ayeeyo hooyo awoowe yaxjubu wuxuu xijaabayaa man dadka ama qofka fawqahu isaga ka koreeya waase goorma idaa kaana hadduu yahay mankaasi min jinsihi jinsigiisa oo kale haddii uu yahay sida dee aabbihii oo kale maalan awoogii buu xijaabayaa laakiin aabbe ma xijaabi karo ayaya ma xijaabi karo saynu hore usoo tilmaanayba ma xijaabi karo wuxuu yihi mualifku kullu waarithin mid kastoo wax dhexla oo minal usuuli usuusha ka mid ah aabe iyo awoowe iyo hooyo iyo ayayoo kale weeyaane yaxjubu wuxuu xijaabayaa kaasi man cidda fowqahu ka sarraysa isaga waase goorma idaa kaana hadduu yahay min jinsihi jinsigiisa oo kale oo lab iyo lab ama dhadig iyo dhadig oo kale oo marka sidaa dee aabe oo kale maalan awoowu xijaabayaa oo hadday miiraadka isugu yimaadaan laakiin ayeeyo ma xijaabi karo aabe athaani ka labaad kullu dakarin mid kasta oo lab ah waarihin oo wax dhexla oo min alfuruuci furuucda ka mid ah yaxjubu wuxuu xijaabayaa man midka taxtahu isaga ka hooseeya sawaaun almru sawaa arrinku waa isku mid akaana ahaayaa kaa uu xijaabayo min jinsihi jinsigiisa ahaaya oo nin oo kale ahaaya ama amase la ama jinsigiisu yaanu noqon baaba wuxuu ka hadlay mualifku caleyh raxmat ullah wafar allahu danbah mid kastoo dakar ah oo waaris ah oo furuucdii ka mida wuxuu xijaabayaa cidda ka hoosaysa waana isku mid ama jinsigiisa ha noqdo kaa furuucda ka mida ee waxaa oran lahaa kaa uu xijaabayo ee ka hooseeya ama yaanu jinsigiisa noqon hadda inankii oo kale wuxuu xijaabayaa inanku waa farac waaris ah wuxuu xijaabayaa cid walboo isaga ka hoosaysa oo ikhwadii walaalihii ka mid ah inamadu inamadii ay dhaleenna iyaduna waa sidoo kale wuxuu yidhi marka mualifku kullu dakarin mid kastoo lab waarihin oo wax dhexlaa oo min alfuruuci furuucda ka mida waa sida wiilkii oo kale eh yaxjub wuxuu xijaabayaa man cidda taxtahu isaga ka hoosaysa sawaauna ay alamru sawaa arrinku waa isku mid akaana ahaayaa kaasi min jinsihi jinsigiisa oo kale ama amase laa yaanu ahaan baaba athaaliu ka saddexaad kullu dakarin mid walba oo lab ah oo min al usuuli usuusha ka mid ah sida aabbe iyo haddii alla idmayo awoowe iyo wal furuucda ka mida sina irankii oo kale yaxjibu wuxuu xijaabayaa alxawaashi xawaashidii buu xijaabayaa addukuura ee labka ahayd minhum xaalay iyaga ka mid yihiin iyo wal inaatha kuwii dhadig ayuu xijaabayaa mualifku wuxuu halkan tilmaamayaa mid kasta oo lab ah oo usuusha ka mida ama furuucda ka mida wuxuu xijaabayaa yaxjubu alxawaashi xawaashidii ayuu xijaabayaa mid kasta xawaashidii buu xijaabayaa xawaashidii dukuurta ahayd maxaala iyaga ka mid yihiin iyo kuwii maxay inaasta ahayd sida aabbihii oo kale inanku iyo aabbihii iyo inanku walaalihii maydka la walaala ahaa way xijaabayaan waaye iyo ilaa dalikba kullu dakarin mid kastoo dakar ah oo min alusuuli ka mid ah iyo walfuruuci furuucda ka mid ah yaxjubu alxawaaji xawaashi xawaashidii buu xijaabayaa addukuura kuwoodii lagminu xaal ayay ka mid yihiin iyo walinaatha kuwoodii inaataha ayay xijaabayaan halkaa waxaa ku dhammaaday kitaabu lmiraa qaala almualifu raximahu llahu tacaala asaabicu ashara asaabicu cashar wa kitaabu alcidqi kitaabkii toddobiy tobnaad ee kitaabu alcidqi wa fiihi halaathatu dawaabit saddex daabit ayaa ku sugan baabkan gudihiisa xusuuluulcidqi ka koowaad cidqiga xasilitaankiisa iyo sixatihi iyo sixadiisa alatii talidu min sayidiha saddexdaasuu mualifku kaga hadli doonaa calayhi raxmatullah oo cidqigii iyo xorayntii ayuu mawduucan kaga hadli doonaa cidqiga waa isaalatu mulki qofkii oo mulkigiisii addoonuu lahaa zuulo oo markaa addoonkii xor noqdo waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado waxa ugu weyn ayuuna ka mid yahay haddii weli wanaagsan ay la xidhiidho waatuu alleh rasuulkiisii lahaa sal alla alay wasalam qofka qof xoreeya mu'min ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xubin walba oo jirkiisa ka mid ah ayuu bedelkeed ku xoreynaya qofka kale xitaa gacantiisa gacan lugtiisa lug ilaa farjigiisa farjigiisa lagu xoreeya o kale islaamkuna aada buu maaragtay u booriyey falaa falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba islaamku aada iyo aada ayuu u booriyey haddii alla idmaayo qoorta xoreynteeda axkaamulcidqi waxa la yidhaha baa jirto cidqiga ku tacalluqda saddex arrimood buu ku wareegaabaa la yidhaahdaa axkaamta takliifiga ah mar wuxuu noqdaa mustaxab oo waa istixbaab waana marka uu alle subxaana wa tacala loogu dhowaanayo min acdami alqurab buuna ka mid yahay haddii addoonku isagu kasab leeyahay oo maarata intifaaciisa isaga sidoo kale cidqigii marna karaahu noqdaa haddii addoonkani aanu awood lahayn oo caajis yahay bukaan yahay aanu shaqaysanayn maalan haddii sayidkiisa uu xoray uu ka baqayo inuu zinaystoo kale haddii fasaad looga baqayo haddii riddo iyo gaalnimo looga baqayo haddii looga baqayo daarul kufri xaggaa inuu baxsado aado marna xaaraan buu noqdaayo oo marka dee haddii ninkan yaqiin loo hubo haddii ninkan sii daayo inuu zinaysanayo waqtiyo ay wanaagsantahay baa jirta oo aada fiican in la xoreeyo qofkii waa waqtiyada sal alla alay wasalam uu tilmaamay uu rasuulku amray xilliga qorax madoobaadka in la xoreeyo adoomo ilaahay loogu dhowaado waxaana ugu fadli badan sida rasuulka markii la weydiiyey sal alla alay wasalam acmaasha kuwa fiicfiican waxaa ka mid ahaa adoon la xoreeyo addoommo la xoreeyo kibaa ugu fadli badan qoor la xoreeyo midda ugu lacag qaalisan marka in la iibsoo la damco uguna wanaagsan dadka iskale agtooda warsuuku yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi marka mualifku caleyhi raxmatullah الضابط الأول baabu axkaam axkaam daabidka kood wuxuu kaga hadlay mualifku yaxsulu lcidqu cidqigu wuxuu ku xasilayaa biarbacati ashyaa afar shay buu ku xasilayaa afar shay ayuu ku xasilaa cidqigu sidiisuba afartaa shay haddii la helo waa in mid ka mid a ah hadduu sameeyo addoonkii saxiix buu cidqigiisii noqonayaa alawalu kan u horeeya alqowlu sariix hadal cad waan ku xoreeyey xor baa tahay inuu ninku yidhaahdo athaani ka labaadi alkinaayatu maca anniya alkinaayatu waa in ay haddii ala sarbeeb hadal ah uu kula hadlo maca niyati iyadoo niyadii ay la jirto lafdi cidqi iyo keyrkiiba laga fahmi karo muxtamal ku ah inuu ku yidhaahdo maalan orodoo dadkiinni aad ama uu yidhaahdo orod meeshaa rabtid aad anigu wax waddo ah kugumalihi aa ah maarata kugu sii haysto ah, wax shaqo ah iyo khidmo ah oo aniga igu ka hadhay ma uu jiro wamaa ilaa dalik inuu sidaa yidhaahdo waa kinaaya laakiin niyay u baahantay athaalitu ka saddexaad attamhiilu bihi attamhiilu waa inuu suura xumeeyo bihi addoonkii oo sanka uu jaro maalan ama dheg buu gooyey ama dee alidmay xiniyuhu waa tumay ama waa gubay ama xubin jirkiisa ka miduu gubay ama faaxisho iyo zino ayuu ku khasbay ama ma ilaa dalik marka ama waaba ilmo yaroo qof yaroo adoona heer aan ijmaac gaarin buu la gaaray wama ilaa dalik wuxuu yihi mualifku alqowlu sariixu qowlka cad iyo hadalka cad baa cidquu ku xasilaa ka labaad alkinaayatu maca aniya wuxuu cidquu ku xasilaa hadal sarbeeboo niyadi la socoto qodobka saddexaad wuxuu cidquu ku xasilaa atamthiilu bihi in la suuro xumeeyo qodobka afaraad wuxuu ku xasilaa cidqigu milku milkudii raximin mid dhalasho iyo raximnimo u saaxiiba milkigii iyo haydashadii muxaramin kaasoo xaaraam ay tahay min anasabi la haysto ay xaaraam ay tahay kaasuu ku xasilayaa weyaan milkudii raximin raxim dhalasho mid saaxiiba milkigii muxaramin min annasabi kaasoo dee ay xaaraam haysashadii oo nasabki ka mid ah oo dee aabihii oo kale ama awowgii ama haddii ala idmaayo waladkiisa ama wiilku awowga u ahaa walaashii eedadii habaryartii abtigii wamaa ilaa daalik marka uu gacanta ku dhigo oo milkiyaba xor buba noqdayba waayo rasuulku sal sl wuxuu yidhi man malaka daa raximin muxaramin fahuwa xurun xadiiska saxiixa ah imaam tirmidi iyo abu daawuud ibni maajah ay soo saareen albaanina uu ku keenayo irwaaga caleyh raxmatullah marka wuxuu yihi milkoodii raximin mid dhalasho iyo rixim saaxiiba rixim mid u saaxiiba haysashadiis iyo mulkintii la mulkiyo muxaramin xaaraam ah in la haysto min nasabi ka mid ah adaabidu thaani yasixu tadbiiru yasixu waa ansaxayaa yasixu wuu ansaxayaa atadbiiru dibka xorayn ayaa ansaxaysa in dib laga xoreeyo iyo walkitaabatu in la kitaabeeyaa ansaxaysa min jaa tasarufi qof tasarufkiisu uu iyo kutagrifalkiisu uu banaan yahay limamluukihi kii isaga uu lahaa inuu dib ka xoreeyo ama uu kitaabeeyo waa u ansaxaysaa halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu caleyh raxmatullah in lagu xiro addoonka xoreyntiisa in geeri lagu xiro oo ninku addoonkiisa ku yidhaahdo haddii aan dhinto adigu xor baa tahay geeridayda kadib haddii uu marka dhinto waa la xoreynayaa addoonkii xor buu noqonaya haddiise uu yahay weeye thuluthu maalkiisa ee waxba aanan ka siyaadsadayn waxaa dhacday waqtigii nebiga sal alay wasalam nin ayaa adoonu lahaa xoreeyey dibka xoreeyey isagoon dhiman buu u baahday dhaqaale xumo ku timi awgeed markaasa nebigu wuxu yri sal alay wasalam intuu ninkii ka soo qaaday arrintiiba yaa iga iibsanaya adoonka nucaym bnu cabdilaahi radia allahu tacaala canhu ayaa ka siistay sideed boqoloo dirham markaasa nebigu sal lay sl ninkii udari boqoloo dirham asxaabigaa uu siiyey anta axwaju minhu adigaa uga baahi badan uu nabigu yiri salawatullahi wasalaamu caleyh marka dee sariixu tadbiirna waa ansaxaysaa kinaayana waa ansaxaysaa haddii mulaqii mucalaq midba lagu sheegaba yasixu tadbiiru dibka xoreyntii waa ansaxaysaa walkitaabatu kitaabayntiina waa ansaxaysaa oo ninku inuu addoonkan xoreyntiisa ku xiro tilmaan iyo kitaabo waxaa ii keen u yidhi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra allawaatula kitaabadu marka waa shayda waajib ah adoonkiisa waajib ay ku tahay haduu sayidku haddii addoonkii ka dalbo yidhaahdo waxaan doonayaa in lay xoreeyo du yidhaahdo oo sayidkuusina ogyahay inuu awood u leeyahay addoonkani inuu haddii alla idmaa shaqaysan karo oo wixii lagu fardiyo iska soo bixin karo kitaabatu kitaabadibaa haddii alla idmaayo iyaduna uu ku ansaxay ansaxaysaa min jaa-izi tasarufi mid takrifalkiisa iyo maamulkiisu banaan yahay limamluuki mamluukiisa uu dib ka xoray ama kitaabay adaabitu thaali man man waladat min sayidihaa man midda waladad ka dhashata ka ilma dhashata min sayidihaa sayidkeedii ka ilma dhashata maa wax fiihi suuratu aadamiyin suurad iyo muuqaal bani aadam ku sugan saarat waxay noqon umma waladin umma walad bay noqon hooyo ilmaheed wacataqat bimowtihi geeridiisa wactaqad way xoroobi bimowtihi geeridiisa inay ku xoroobaysaa oo ninkuu addoontii uu lahaa alkan wuxuu sheegaya mualifku caleyhi raxmatullah wuxuu tilmaamayaa umma waladku waa ninkii addoontii uu lahaa uu u galmoonayay sayidkeedu addoonnimo ugu galmoonayay oo markaa ilmo u dhashay axkaamteeda waxaa ka mida lama iibin karo waxaa ka mid hadduu ninkani dhinto hore horey ka xoroobaysaa waxay noqonaysaa uma walad xitaa xitaa aanay ilmo noolo jooga haddii dhalin xitaa hadday ilmo yar dhasho oo adduunka dhinto waxba ayadoon carruur haysan xitaa yaana u joogin mar haddayba u dhashay ilmo hadduu doono ha ka dhinta uma walad baa la odhanaya la yidhi way xoroobaysaa haddii sayidkeedu dhintay maal uu ninkee sayidkeedii lahaana uu gacanteedu ku jiro maalkaa waxaa iska leh sayidkeeda dadkii warahadiisii ahaa haddii ninkii sayidkeedii uu dhinto waxaa istibraheeda iyo raximkeeda caruurna aan hore u dhalin sayidkeeduna isticmaali jiray muslimiinta ku haystay inay raximkoodu wax ku jiraan iyo in kale hal xayd ayaa la hubinayaa alxayd baa lagu hubinayaa wuxuu yidhi sheekhu man waladat man midii waladad dhasha min sayidihaa sayidkeeda xaggeed ka ilma dhasha maa shay fiihi ay ku sugantahay suuratu aadamiyin bani aadam muuqaalkii saarat waxay noqon umma waladin ummu waladin bay noqon ilmo hooyadood wacataqad way xoroobaysaa bimowtihi geeridiisayna ku xorowda kitaabu nikaax athaamin cashar waa kitaabka saddeeyo tobnaad shan arrimood buu kaga hadli doonaa sheekhu caleyh raxmatullah shan baab baabka hore baabu axkaami nikaaxi waannadar iyo baabu ruknay nikaaxi wa shuruuti baabu lmuxaramaati fi nikaax iyo baabu shuruuti fi nikaax baabu lcuyuubi fi nikaax intaas ka hadli doonaa sheekhu mid walba isagoo faahfaahsan ayaynu u tegi doonaa kow nikaaxu luqada carabeed wax isu yimaada oo isdhexgalaa la yidhaahdaa addamu watadaakhul sharciguna waa meherka qofka dumara ninku uu maaragtay mehersado si uu u xalaashado jirkeeda weeyaan axkaamtan nadarka uu sheegaya sheekhuna waa xagga ibaaxada iyo iska eegmada qofka dumara nadarka banaan iyo eegmada banaan iyo midaan bannaanayn dumarka la eego axkaamta nikaaxo oo sheekhu leeya caleyh raxmat ullah baabu axkaamu nikaaxi waannadari nikaaxa axkaamtiisii iyo nadarkii ayuu baab yahay nadarkuna waa midda eegmada banaan iyo midaan bannaanayn axkaamu nikaaxuna waa afar nikaaxuna taasuu ku wareegaa axkaamta takliifiga ah ayayna ka mid tahay qaala almualifu raximah llahu tacaala huwa fiihi raximah llahu tacaala huwa fiihi daabidaani adaabid lwal axkaamu nikaaxi arbaca nikaaxa axkaamtiisu afar weeye yustaxabu waa la jeclaystaa guurkii lidii shahwatin mid rabitaan iyo shahwo rabitaan dumar iyo shahwo u saaxiiba kaasoo laa yakhaafu zina zina aan ka baqaynin qofkan qof baa guurku xaqiisa wuxuu ku noqonayaa sunne inuu guursado waajibkuma aha waa qofkii rabitaan dumar buu leeyahay oo shahwaa ku jirto de nin guray maaha zinana isaga baqi maayo quwo iimaaniye abaa ninkan ku jirta iyo manci ismancin karo naftiisa ka mancin karo oo naftiisuna dabdiyo awoodaa oo xaaraanta ka afqabto oo ka xakameeya inuu guursadaa zawaajkiisu waxay noqonaysaa mustaxab inuu guurka ka tagaana karaahiya noqonaysaa waxaa dhici karta in maarata naftiisu ay hanqaltaagto maalin un xaaraam uu markaa ku dhaco allah waa tuulaya fankixuu maa taaba lakum min annisaai marka nikaaxa aayaddan ay sheegayso waa mustaxab waajib maaha aha hadduu wujuub noqon lahaa laguma xidheen maa taabat bihi nufuus naftu waxay u baahato rabto laguma xidheen nikaax wuxuu noqon lahaa marka nikaaxaasi waa qof naftu waxay rabto aan lagu karaahinin wey mustaxabu waa la sunneeyaa oo waa sunno lidii shahwatin mid rabitaan iyo shahwo u saaxiiba laa yakhaafu zina zina aan ka baqaynin athaani kaleba yajibu guurkii waajib buu noqdaa calaa man mid dushii waajib buu ku noqon inuu guursado yakhaafuhu naftiisa uga baqaya wuquuca zina zina ku dhicitaankeed buu naftiisa uga baqayaa marka inuu guursado waajib bay ku noqonaysaa waayo allah subxaanahu wa tacaala aada buu arrintaa uga digay waayo zinada ka tegitaankeeda ayaa waajib ah maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun way adaba haddaba inuu ninkaasi guursado waajib buu ku noqonayaa haddii qofka uu qofka dumar ahay hadday nafteeda uga baqdo zinana weligeeday u sheegaysaa isaguna de qof diin iyo alla kacabsi iyo akhlaaq leh ayuu u guurinayaa wuxuu yidhi sheekhu yajibu waajib buu noqonayaa guurkii calaa man yakhaafu qofka naftiisa uga baqaya zina ku dhicitaankeed athaalitu ka saddexaad yubaaxu waxaa mubaax waxaa loo ibaaxeeyey loo baneeyey guurkii liman mid baa loo ibaaxeeyey laa shahwata lahu wax rabitaana aan u sugnayn oo dumar iyo rabitaankood iyo shahawadood iyo haddii alla ilaa kulankood aanba u hanqaltaagayno aan rabinba kaasna fii xaqii mubaax buu noqonaya oo dumarba aan usoo jeedin qofkii ciniinka ahaa oo kale wax xaaje aan dumarka ka lahayn zawaajka kaasi mubaax buu noqonayaa sharciguna kama mancinda inuu guursado alraabicu kan afraad yaxrumu guurkii xaaraan buu noqonayaa bidaari lxarbi daarulxarbi in lagu guursado dal gaalo oo dagaal iyo muslimiinta iyaga uu ka dhexeeyo in lagu guursado xaaraan buu noqonaya liqayri daruura daruuro waxaan ahayn baahi timi awgeed waxaan ahayn looma guursan karo meeshaas kole daruurada waxay noqon kartaa maalan waxaa loo diidaa ninka kani xarbi hadduu ku guursado sidaan ilmihiisa loo adoonsan oo gaaladu de muslimiinta inay ka xoog badan yaha maa dhici karta marka inuu caruurtisaan la adoonsan oo kale maalan haddii laakiin naftiisa zina uga boqo waxaa waajiba markaa dee waxaa markaa u baahdo inuu guursado dheh daarulxabiga shuruudaa ku xidhan ilaa saddex ah waa in qofku guursanayo ay muslimaad too gaalo aanay ahayn waa in uu isku dayaa bay fuqahaadu leeyihiin inuu ku sameeyo maaragtay inuu dakarka inuu kasoo saaro si aan markaa uu manidu ugu dhicin oona uru yeelan oo ilmihiisa hadhow loo adoonsan oo incisaal waa inuu ku sameeyaa waa inaanu ninku ahayn qafaal oo markaas ka caajizaya maaragtay waxyaaba badan inuu qabsada ka caajisaya waa inaanu ahayn wuxuu yidhi sheekhu markaa yubaaxu yaxrumu xaaraan buu noqon guurkii bidaarulxarbi daarulxarbi lagu guursado liqayri daruura darro waxaan ahayn addaabidu thaani nadaru rajuli eegmada ninku u eego lilxurati gabadhii xorta ahayd albaaliqati ee qaangaadhka ahayd xaraamun xaaraan weeye ilaa fii hamaaniyati mawaadica sideed meelood mooyaane ninku inuu gabar baaliqad ah oo qaangaaro xora uu daawado waa ka xaaraan sideed meelood mooy kow nadruhu eegidiisa uu eego liwajhi alcajuuzi islaan gabowday wejigeed allatii taasoo laa tushtahaa aan loo bogaynin islaan aan loo bogayn aan loo bogayn oo haddii ala idmaayo dee guur iyo waxaa lala haweysan maayo guur iyo wax lala hawaysan maayo waa islaan gabowday guur iyo wax lala hawaysanaya ma jirto sheekh kolkaa marka wuxuu tilmaamayaa calayhi raxmatullah inay xaaraam tahay qof dumara baaliqada in la daawado oo maaragtay aan sharci ahayn sideed meeloodba nabarkaasi ku banaanya taantii cajuusad ahayd oo qawaacid min annisaa alle uu ku tilmaamay allaatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna iyaabahuna غayra mutabarrijaatin biziina ayuu alla leeyay subxaana wa tacaala athaani ka labaad nadaruhu waa eegmadiisa uu eego liwajhi man mid wejigii yashhadu uu ku markhaati kacayo calayha dusheeda mid wejigeedun uu eego ku markhaati kacayo uu marka hadday niqaabantu wejigaaga tus ile hadhow haddii maraggaa loo baahdo in la furo waa in maaragtay dee qofka wejigiisa uu garanayo waqtigaas way bannaantahay wejigeeda iyo kafeenkeeda uu eego waa waayo dee xaajada arrintaa ku jirta waana loo baahan baahanya si loo garto qofkan cayntiisa xuquuq baa meeshay ratibmaysa ile laakiin arrinkaasi shuruuduha ku xidhan laba shardi ah waa in la waayo wax la jinsi ah waa in la waayo gaba qof dumaroo iyada lamid a ah hadday noqoto la heli karo de iyadaa lagu maarata bedelayaa oo ninkan dadaawanaya gabadha laga daynaya haddii qof dumar qofkan dumaroo eegta hadhow ku markhaati kacda la helana iyadaa loo adeegsanaya waa marka labaade cid maxrama haddii la waayo oo maxram u ah waa iyadana markaasoo kale wadi cid maxramkeeda la helayo ciddaasaa la oranaya ku marhaati kaca wajigeeda wuxuu yidhi sheekhu marka nadaruhu eegmadiisa u eego liwajhi man mid wejigeed yashhadu ku markhaati kacayo calayha dusheeda athaali nadaruhu eegmadiisa u eego liwajhi wakafey wejiga iyo labada calaacalood man mida yakhtubuhaa guurkeeda uu rabo ama guurkeeda uu doonayo inuu iska eego wejigeeda iyo haddii aan la idmaayo labadeeda calood inuu iska eego midda uu rabo inuu guursado weeyaan iyaduna waa bannaan tahay shareecadu wax dhibaato ah ma laha rasulka sala alay wasalam waa tii ninkii jaabir ahaa walaab iska soo eegtay gabadha oo markaa uu rasuulka ilaahay orod soo eegmay orodoo soo eeg soo egidda aad soo eegtaa ayaa waxa ay mudan tahay in dhexdiina ay daa'im noqoto markaaad ku qanacdid gabadhaa guurkeeda jaabir waatula waan soo eegayoo waxaan ugu dhuuntay guriga beertii ay deganaayeen dhexdeeda geedihii waaweynaa ee timirtaha jiridooda ayaan ugu gabaday ilaa aan arkay wax gabadha guurkeeda iigu yeedho markii aan guursaday nadaruhu eegmadiisa u eego liwajhi wakafayman mid wejigeediiyo labadeedii calaacalood yakhtubuhaa guurkeeda uu doonayo alraabicu nadaruhu egmadiisa u eego ilaa maa yadharu waxa muuqanaya haaliban sida badan oo min maxaarimihi maxaarimtiisa ka muuqanaya dumarka maxaarimtiisa ah inta badan ka muuqanaya oo halkanna wuxuu tilmaamayaa maxaarimna nisaa oo de qof walba oo dumaro inuu guursaday xaaraam ka tahay weeyaan walaashii iyo hooyadii iyo muxuu ahaa zawjadiis ee mxuu hadii alidmaayo sadohdii iyo eedadii iyo wamaa ilaa dalik marka dee wixii sharcigu baneeyey inuu ka eega mooyaane wax kale inuu ka eegaa lama ogola nadaruhu eegmadiisa u eega wey ilaa maa yadharu waxa muuqanaya xaggii qaaliban sida badan min maxaarimihi maxaamirtiisa ka muuqanaya alkhaamisu nadaru nadarulcabdi eegmada adoonku u eego ilaa maa shay xaggii yadharu muuqanaya qaaliban sida badan min sayidatihi sayidadiisa ka muuqanaya inta badan inuu isna ka eego sida wejiga iyo luqunta iyo gacanta iyo lugta iyo madaxa iyo dhudhunka iyo oo banaantay mawaadicdaas aw maa malakat aymaanuhunna aw malakat aymaanuhunna iyo meelahaasa adiladu bay culimmadu cumuumkeeda qaataan iyo see u tilmaamaysaba anas ibni malik radi allahu tacaala canhu ayaa faatima u yimi radi allahu canha addoon buu u keenay oo addoonkaasoo uu isagu usoo hibeeyey markaasaa wuxuu yidhi faadimo markaa maro huwan markaa maradii isku duuduubtay madaxeeda ku duuduubtay oo maradu lugaheeda aanay gaadhsiisan si fiican u hagoogan tahay oo markay labada lugood saartana aan labadee madax aanu gaadhin nebigu sal lla alay slam markuu arkay ayaa wuxuu yihi innahu laysa calayki ba'sun inamaa huwa abuuka wa wagulaamuki waa wax dhibaataaga kuma saarnee waxa weeye waa aabbahaa iyo addoonkaagii uu weeyaane wuxuu yidhi sheekhu marka nadarulcabdi eegmada addoonku eego ilaa maa shay xaggii uu eego gabadhii ka eego yadharu muuqanaya haaliban sida badan min sayidatihi asaadisu nadarulciniini ee ciniinku waa man laa irba lahu min annisaa qofaan dumarka damba ka lahayn nadarulciniini ciniinka eegmadiisa uu eego qof ilaa maa shay xaggii yadharu muuqanaya haaliban sida badan min nisaai dumarka mid dumarka isaga dhex jiro oo dumarka iskala shaaho u qoosha oo la sheekayso iskala fadhiista oo nina aan ah, laakiin aan dumar xaajo ka lahayn kaasaa ciniin la yidhahdaa waa man laa irba lahu linisaa waa laa irba lah midaan wax maaragtay xaajo ah lahayn fi nisaai dumarka waata ku alla yidhi subxaana wa tacaala aw itaabiciina hayri uliirbati min arijaal waata yidhi subxaana wa tacaala nadaru tabiibi dhakhtarka eegidda u eego ilaa mawdici alxaaja meesha ay baahidu jirto ee qofka laga hayo cinda almudaawaati marka la daweynayo agteed waase goorma idaa lam yuujad waa haddaan la helin abiibatun islaan dhakhtaradabiibadoo dhakhtarada haddii la waayo ayaa nin ajnabiya markaa loo tegayaa oo dhakhtar ah wuxuu yidhi marka halka kan ninkii dhakhtarka ahaa ee gabadha daweynayay meeshii laga hayay waa inuu gabadhii ka daweeyaa meeshaa keliya laakiin meelo kale in la qaawiyo lama ogola shuruudayna leedahayoo waa in qof dhakhtarada dumara magaaladii laga waayo waa in haddii aan la idmaayo qof qofkan dumara weligeedii ah oo markaa dee maxram u ah meeshii aanu joogin oo dhakhtar markaa u noqon kara iyadii waa in keligii aanay u gelinoo qofkii maxramkeeda aha oo gabadhii la galo oo dhakhtarka aan la cidloon waa in maradka iyo bukaanka gabadhan hayaa waa inuu marad khatara yahay oo aanay suuragalahay in laga aamuso dkhaatiirta la tusa mooyaane wamaa ilaa dalik shuruudo caynkaasa ayaa ay u sheegaan fuqaha lislaam nadaru tabiibi eegmada uu dhakhtarku eego ilaa mawdici alxaaja meesha ay baahidu jirto ee qofka laga hayo cinda almudaawaati isdaweynta agteeda waase goorma idaa lam yuujad haddaan la helin tabiibatun mid dhakhtarad ah athaaminu ka sideedaad nadaruhu eegmadiisa uu eego ninkii weeyaane lijamiici badani zawjatihi islaantiisa jirkeeda oo dhan iyo wa amatihi addoontiisa almubaaxati u banaan lahu isaga eegmada sideedaadna waa mid ninku inuu xaaskiisa oo jidhkeeda eego oo dhan waa shay u banaan addoontii uu lahaana waa u bannaan tahay way alle subxaana wa tacaala ilaa calaa aswaajikum aswaajihim oo maa malakat aymaanuhum fa inahum hayru maluumiin waa tii rasulku sal ly slm uu lahaa saxiixa ahaa ixfad cawrataka ilaa min zawjatik cawradaada ku dadaal xifdiso oo qariyo xifdi oo astur xaaskaaga mooyaane haka asturan yada oo maa malakat yamiinuka iyo wixii gacantaadu milkiso oo dee addoomihaad haysta mooyaane bal waxaa nabiga sal ly slm xasaskiisu sida caaisha iyo ayrkood ayrkeedba inay nabiga weel kuwala meedhan jireen salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu yihi sheekhu caleyh raxmatullah nadaruhu waa eegmadiisa zawjkii u eego lijamiici badani zawjatihi zawjadiisa jidhkeeda oo dhan wa amatihi addoontiisa almubaaxati lahu isaga u banaan athaani baabu ruknay alnikaaxi wa shuruudih nikaaxa labadiisii rukni iyo shuruudiisii uu lahaa labadii rukni iyo shuruudiisii وفيه ضابdاn ضاaبd الأول للنikاxi rukنaani نikaaxu laba rukni buu leeyahay alأول ka u horeeya aliijaabu waxa weeyaan iijaab waa ajiibid waa hadalka kasoo fulaya gabadha ninka weligeeda ah ee maqaamka maqaamkii u taagan guurinta oo maaragtay nikaaxin iyo guurin iyo wamaa ilaa hadalka nin kasoo fulaya waa aqbalitaan oo zawjkii gabadha guursan lahaa kasoo fulaya oo ninka hadalka hore ijaabka maalan ninkan markii gabadhii la weydiistay waa ajiibay markaasuu wuxuu yidhi gabadhaydii aad i weydiisatay ama walaashay oo aanu ka aha anigu weli ka ahay waan kuu guuriyey ijaab baa lahaa hadalkiiu ka jawaabay qabuulna weligiibaa aqbalayoo waan aqbalay gabadha guurkeedii ayuu yidhi arkaantiisa labaasa ka mid a aliijaabu ajiibid alqabuulu aqbalitaan الضابط الثاني shuruuطuhu shuruuطu صxati الnikaaxi nikaaxa shardiyada uu ku ansaxaa hamsatun shan weeye kow tacyiinu zawjayni labadii zawj ee isguursanaya lamaanaha ahaa waa in la cayimo oo haddii nin uu gabadhiisa nin kasoo doono oday u yimaado yidhahdo odaguna ninkana gabdho badan uu leeyahay dee gabadhaha gabadhaadaan doonayaa wiilashee wiilkayga in loo guuriyo wiilkiina lama cayimin gabadhiina lama cayimin ninkan labada nin ee sardaa dhigayna kana wiilal dhowruu leeyahay kana gabdho dhowruu leeyahay markaa sax maaha taas waa in la cayimo gabadhaada hebla ah inaad noo siisaanu doonaynaa ood noo guuriso wiilkayga hebeln waa u doonaya marka tacyiinu zawjayni labadii lamaane iyo labadii zawj in la cayimo ayaa shuruudii nikaaxa ka mid a ah uu ku ansaxayay athaani labaad ridaahumaa raalli ahaanshahooda oo labadoodu ay raalli ay iska yihiin oo waxaa raalli ah gabadhu in ninka raalli ka tahay ninkuna gabadha inuu raalli ka yahay haddaanay raalli labadoodii kale ahayn ma ansaxayo zawjadii maaragtay lama ogolaa in cid aan iyada raalli ka in lagu khasbo ninkuna sidoo kale weeye in lagu khasbo iyaduna raalli ma aha wuxuu yidhi markaa sheekhu caleyh raxmatullah nadaru abiibi wuxuu yidhi sheekhu caleyh raxmatullah ridaahumaa raalli ahaanshahooda oo rasulka sal ly slm tuu lahaa looma guurin karo qof lama guuriyo qofka garoobta ah ilaa iyada amar la weydiiyo tii bikrada ahaydna ilaa idan la weydiiyo idankeeduna waa inay aamusto waato nebigu sal ly slm markii la su-aalay athaalidu ka saddexaad khuluwuhumaa min almawaanic khuluwuhumaa labadoodu waa inay ka madhan yihiin min almawaanici waxyaalihii mawaanicda ahaa waa inay ka maran yihiinoo u diidayay guurka inuu ansaxo labadoodii ama mid ka mida guurkiisa inuu ansaxo ee mawaanicdii nasabkiibaa ka mida laba qofood dhalasha ka dhexayso nasab ka dhexeeyo nasabka awgiina aan guur u suuroobaynin waa inaanay ahayn ama sabab waa inaana meesha jirinoo nuugmaa ka dhexays nin iyo walaashi waa inaanay ahayn lama ogola waa nasab nin iyo habreertii nin iyo eedadii nin iyo sodohdii lama ogola waxaas sababna waa inaanu jirin allah waxaynu ku soo jirnay ruknigii eh, labadii rukni ayaynu ka soo hadalnay ee nikaaxu lahaa waxaynu ka soo hadalnay shuruudihii uu nikaaxu lahaana waynu ka soo hadalnay qaarkood waxaynu ku guda jirnay shuruudihii nikaax uu ku ansaxayay shanta ahaa shardigii afraad baynu joognay wuxuu yidhi sheekhu alweliyu weligii baa ka mid ah shuruudaha uu ku ansaxayo nikaaxa iyo gabadha guurkeedu marka gabadha guurkeedii ma ansaxayo in weli la hela mooyaane se nebiguba u yidhi calayhi salaatu wasalaam laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiidkaas oo xadiid saxiix ah oo nikaax iyo guur ma jiro ilaa biwaliyin weli in la hela mooyaane marka rasulku sal alay slam xadiidka soddon saxaabo inka badan baa ka warisay weli xadiid kale nebigu wuxuu ley sal alla alay wasalam kaa hore tirmadii keyrkii waa soo saaray xadiid imaamu termedi laftiisuu soo saaray baa rasuulku wuxuu leeyahay ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyihaa fa nikaaxuhaa baatil oo weli saddex jeer uu ku celceliyey gabarh walba oo guursata oo iyadu isguurisa iyadoo aan weligeedii guurin nikaaxeedu waa baatil buu nebigu yidhi saddex jeer buu ku celceliyey haddii markaa dukhuul uu dhaco oo labadii qof ee wixii beenbeenta isku guursaday ay sarkoodaan bimacnaa ay sarkaan meher baa markaa wixii la mida ah ee iyada wax la midka la siiyo la siinayaa saasaa marka weligu u laga maarmaan u yahay in gabadha guurkeeda weli loo helo shuruudaha weliga loo shardinayo waxaa ka mid ah ilaa dhowr shardi weeye shardiga koowaad waa inuu lab yahay waa inuu nin yahay qofka weliga ah waayo gabadh gabadhi ma guuriso waa inuu caqli leeyahay waa inuu qaangaadh yahay waa inuu xor yahay waa in labada qof ay isku diin yihiin ninka iyo gabadhu waa inay isku diin yihiin ninka weliga iyo gabadh wayna isku diin yihiin waa in cadaaladii meeshii ay jirto oo fisqi ka maran yahay waa in rushdii meeshii uu jiro oo haddii alla idmaayo wixii masaalixdeeda gabadhatan guurkeeda uga qasdaya ninka kan cid weligan ciddan weliga ah in gabadha wixii masaalixda guurkeeda iyo cid kufkeeda u guurinayay waxaa u mudan aabbe haddii aabbe la waayo aabbihii haddii la waayo inankiisa haddii la waayo aabbe inankii oo dee gabadha walaalkeeda haddii la waayo akh shaqiiq ah haddii la waayo akh liqab ah haddii la waayo adeer adeer haddii la waayo carruurtiisii suldaanka meesha xukuma haddii la waayo suldaanka naa'ibkiisa dadkaasoo dhan ayaa haddii alidmaayo mehrinaya gabadhii haddii intaaba la waayo cidday gabadhu wakiilato ayaa haddii alidmaayo maaragtay walaayadii la wareegaysa haddii walaayada waxyaaba waxaa jira walaayada rida waxaa ka mid a ah waxyaabaha welinimadu lagu waayi karo gabadhii haddii weli loo waayo la guurin karo waxaa ka mid a ah maalan in weliba la waayo incidaamulweliyi baa dhacay maalan welibaaba la waayey oo gabadha weligeedii lama hayo ama weligii waaba maqan yahay oo goobta inuu yimaadaba way suuroobi weyday in ma iman karo ama haddii alla idmaayo meesha uu jooga la garan maayo ama haddii alla idmaayo way u suuroobi weyday meeshu inuu yimaado ama shuruudihii loo ratibay baa shardi qura laga waayey wamaa ilaa daalik wuxuu yidhi sheekhu marka ashahaadatu markhaatigii iyo maraggii baa ka mid ah shuruudaha uu nikaaxu ku ansaxayo markhaatiga guurka ka maaragtay markhaati noqonaya waa in laba nin ay yihiin waa inay labadaa nin laba ninoo haddii alidmaya qaangaara oo caqli leh oo qaangaara waa inay yihiin waa in dad hadli kara ay yihiin oo afka aanay ka xidhnaynoo haddii adhow la weydiiyo hadal ku jawaabi kara waa inay yihiin dad wax maqlayo aan dhegala'ayn waa inay yihiin waa inay muslimiin yihiin waa inay caadiliin yihiin waa inaanay labada qof ee isguursanaya asalkooda ahayn bimacnaa ninka aabihii iyo gabadha aabbaheedii waxaa waa inaanay ahayn dadka markhaatiga meesha ka noqonaya athaali haalitanka saddexaade baabu lmuxaramaati fi nikaax ayadaa kani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani axkaami almuxaramaat muxaramaadkii axkaantooda caddaynteed weeye fi nikaaxi guurka la caddeeyo haweenkii haddii aan la idmaayo in la guursado guurkooda muxaramaadka uu noqonayay wuxuu leeyay marka muxaramaad wa fiihi waxaa ku sugan baabkan gudihiisa arbacatu dawaabida afar daabid baa ku sugan addaabidu alawalu daabidka u horeeya almuxaramaatu halaathatu anwaacin muxaramaadku dad gumarka in la guursadaa guurkoodu xaaraam yahay saddex nooc weeye muxaramaatun taxriiman mu'abbadaa muxaramaatun kuwa guurkoodu xaaraam yahay taxriiman xaaraamoobid mu'abbadan abadiye ah oo weligeed xaaraan buu ka noqonayaa ninku gabadhaa inuu guursado kuwaasna isagaa faahfaahin doono wuu kuu sheegi doonaayo waa kuwa nasabka xaaraam ku noqon karaa ama waxay ku noqon karaan haddii alla idmay ridaaco iyo waxaase xaaraam ku noqon karaan ama xididnibay xaaraam ku noqon karaan isagaa faahfaahin doona sheekhu athaani kan labaadi taxriiman mu'aqatan muxaramaatun weeye kuwa xaaraam ah in la guursado taxriiman xaaraamoobid mu'aqatan wakhtiyaysan masalan waxaa ka mid a laba gabdhooda walaala ah oo laisla guursado laakiin guurka laba gabdhooda walaala laisla guursanayo wakhti buu ku xidhan yahay xaaraamoobiddiisa sooma waa wakhtigii labadooda ay wada nool yihin nikaax lagu kulmiyo laakiin haddii aad mid albaabkaas naga dhahba haddii aad mid guursatid maalan oo ay midii aad guursatay aad furto maxaa hadda ninka u bannaan inuu guursado walaasheed soomaa maaha dee guursan karaa sidoo kale hadday ka dhimatana waa la mid soo maaha iyadana waa guursan karaa marka taxriimkaasi waa wakhtiyeysan yahay soo sidoo kale gabadh iyo habaryarteed baa ka mida ah. gabadh iyo eedadeed baa ka mid ah sababaha loo mancinayana markaynu gaadhnaanu sheegi doonnaa haalianka saddexaad taxriiman taari'an ay muxaramaatun waa kuwa guurkoodu xaaraam yahay taxriiman xaaraamoobid taari'an soo darrisay yacnii taxriim taari oo ku yimi xaaraamnimo ku timi awgeed ayaa saa loogu diiday oo xaaraamnimada ku timi waxay noqon kartaa masalan waa qof dumara oo la qabo oo kale qof dumara oo la qabo dee guur baa meeshii gabadhii hore u horreeyey nin baa qaba marka miyaa laga dulguursan karaa ninkii gabadha qabay jawaabtu waa maya waxaa ka mid a ah tii cidda tirsanaysa oo kale waxaa ka mid a ah tii inta lasoo qabtay riximkeeda in wax ku jiraan in kale la hubinayay waxaa ka mid a ah tii zaaniyada ahayd ilaa ay toobad keento guurkeeda waa xaaraan in la guursado waxaa ka mid a tii mutallaqada ahayd ee saddex lagu furay lama guursan karo ninkeedii hore miyuu guursan karaa xataa tankixa zawjan hayra ma bannaana waxaasu dhan wey addaabitu thaanii daabidka labaadi almuxaramaatu waa haween guurkoodu xaaraam yahay taxriiman xaaraamoobid muabadan haddii aan la idmaayo abadiye ah arbacatu aqsaamin almuxaramaatu haweenka guurkoodu xaaraamta uu yahay taxriiman xaaraamoobid mu'abadan abadiye ah arbacatu aqsaamin afar qaybood weeye kow iyagiibuu faahfaahinayaa muxaramaatun kuwa haddii aan la idmaayo guurkoodu xaaraan yahay muxuu ku xaaroon binnasabi ay bisababi nasabi dhalasho sababteed baa guurkoodu ku xaaraamoobay oo ninkan ay la dhasheen wa hunna kuwaasina sabcun toddoba weeye toddoba weeyaan kuwaasna oo waa al ummuhaatu hooyooyinkii wey al ummuhaat hooyooyin lama guursan karo askan labaad albanaatu waa gabdhihii la dhalay alakhawaatu waa walaalihii alcammaatu waa maxay eedooyinkii alkhaalaatu habaryarooyinkii banaatu lakhi walaalku gabdhuhu dhalay banaatulukhti gabadhu walaashaa ah gabdhahay dhashay intaasuba inaad guursato maxaa guurkaa kaa minciyey nasab baa minciisa maaha i marka wuxuu leey sheekhu muxaramaatun waa dumar guurkoodu xaaraam yahay binasabi ay bisababi nasabi dhalasho awgeed baa guurkani xaaraam ku noqday wa hunna kuwaasina sabcun toddoba weeye alummuhaatu albanaatu alakhawaatu alcammaatu alkhaalaatu banaatu lahi banaatu lukhti weeyaan intaas dho waayo allah subxana wa tacala wuxuu ley fi suurati annisaa xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu lukhti halkaasa lagu shegay somaart toddobadaas ba alla waa laydinka xarimay sooma oran kuwaas maxaa la yidhaahdaa muxaramaat taxriiman mu'abadan baa la dhahaa weligaa iyo abidka intaad nooshahay inaad kuwaa guursataa guurkood muxuu kaa yahay xaraam buu kaa yahay qodobka labaad muxaramaatun waa dumar guurkoodu uu xaaraam noqday biridaaci ay bisababi ridaaci nuugmo ay naas kula nuugeen oad naas qudajaqdeen ayaa guurkoodu xaaraam ku noqday wa hunna kuwaasi sabcun toddoba weeye sabcun weeyaan waxaa ta koowaad waxaa la almurdica waa tii wax nuujisay islaantii ku nuujisay ninkii naagtii iyo qofkii dumareede ninkii nuujisay miyuu guursan karaa qof dumara u noqon karta waayo maxay sababtii u noqotay hooya ku noqotay soomahadi hooya u tahay maadaama ay nuujisay marka waa almurdica waa tii nuujisay ta labaad ummulmurdica tii nuujisay hooyadeed maxay ku noqonaysaa ayeeya soomahadi ma guursan kartid saddex ummu zawji lmurdica ummu zawji lmurdica islaantii ninka nuujisay ninkii qabay islaanta taasna isaga adeer buu unoqonayaa soo maa yaa aabbe nooc maasi aho laakiin adeera buu u noqonaya soo maa ninkaa ninkan islaantan hooyadii nuugma hooya ugu ah islaantaas waxaan odhan lahaa ninkeeda hooyadii ma guursan karo hooyadii ma guursan karo soo ma arti ummu zawji lmurdica sababtu waa maxay ayay u tahay soo maha de eeya aabbe ugu beegan tahay soo maa waayo islaanta tan ila ninkan ninkan ma nuujin ninkane maxaa loo yidhi islaantan caanaha ay ku irmaanowday isagay ka keentay soo mahadi islaantan ila caanahay keento waa irmaanowday ilmay nuujinaysaa caanahay irmaanka ku noqotay ninkan bay ka soo jeedaan soomaha caanihi marka ninkan hooyadii bimacnaa maxay isaga u tahay ayeeyo dhade oo u tahay qodobka afraad waxaa way ukhtulmurdica islaantii nuujisay walaasheed ma guursan karo bimacnaa maxay u tahay isaga habaryar bay u tahay soo maaha ukhtu zawji lmurdica ukhtu zawji lmurdica ninkii islaantii isaga nuujisay dumaashideed ba dheh islaantii ninkan nuujisay dumaashideed oo ninkeeda dee walaashii ah maxay u tahay isaga yaa eedday u tahay dha de ka lixaad waxa weeyaan banaatu baniiha wa banaatiha waxaa loo jeedaa man maarata dee carruurtii ay maaragtay islaantan dhashay wiilal iyo gabdhaba isaga maxay u yihiin so walaaladii maaha iyo wixii ay dee wiilashu gabdhahay dhaleen iyo gabdhuhu gabdhahay dhaleen xitaa ma guursan karaa laleeyahy waay allah wuxuu leey allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aridaaca alla leey subxaana min aradaaca waa alla subxana wa xadiidkii bukhaari muslim soo saaray wuxuu ahaa alradaacatu tuxarimu maa tuxarimu lwilaada alradaacatu tuxarimu maa tuxarimu alwilaada radaacadu iyo nuugmadu waxay xarimtaa wixii ay nuugmadu xarimto bay xarimaysaa marka wuxuu yidhi sheekhu almuxaramaatu waa dumar guurkoodu xaaraan yahay biradaaci ay bisababi radaaci nuugmo sababteed buu xaaraam ku yahay wa hunna kuwaasnina waa imisa sabcun toddoba weeye ka saddexaad muxaramaatun waa kuwo guurkoodu xaaraam yahay bilmusaaharati ay bisababi almusaahara xididnimo sababteed xididnimo ay xidideen sababteed bay xaaraam ku tahay wahunna kuwaasina arbacun afar weeye afar weeyaan kuwaasina oo afartu waxay noqonaysaa xaaska eh, xaaskii hooyadii ninka umu zawja xaaska hooyadeed oo sodohdaa ah sodohdaa baad guursan kartaa waali iyo miyirqab midna kuma guursan karti sooma waxaa weeye waa xaaraam iyadu ta labaadna waa maxay bintu zawja islaanta aad qabto haddii islaantu ay garoob ahayd markaad guursanaysa gabar yarna ay wadatay gabadha yare ay wadatay hadhow miyaad guursan kartaa waa maya hadday adiga kula nooshahay iyo haddii aabbaheed ay la nooshahay labada midna ma guursan kartid sharcigu muxuu u yaqaanaa rabiiba sooma hadde wa rabaa'ibukum soomaahayd alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waaye ta saddexaadna waxay noqonaysaa zawjatu libni wiilkaaga gabadhiisa xaaskiisa wiilkaaga xaaskiisa ma guursan kartaa jawaabtu waa maya zawjatu labi aabbaha islaanta aayadaa ah hadduu ka dhinta ma guursan kartaa waa maya xitaa hadduu guursadoo furay ma guursan kartid afartaasuba maxay xaaraam ku noqdeen xididnimo soo maa waa sodohdaa iyo gabadha xaaskaagu ay dhashay ee nin kale u dhashay iyo wiilkaaga xaaskii iyo aayada intaba ma guursan kartid waa xaaraam oo alla waa xarimay subxaanahu wa tacaala intaas oo dhan wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum alla waa tula subxaana wa tacaala yacnii gabdhaha rabiibooyinka ah ee aad idinku koritaan dhabta ku haysaan qaydkaasi qaydulablaq baa la dhahaayoo xitaa haddii ninkii dhalay ay la nooshahay islaantan aani aragba maalinta dhashay ugu dambaysay ma guursan kartid